alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xisnulmuslimka aynu ku soo jiray baabka shan iyo tobnaad adkaaru aladaan dikriyada adaanku leeyahay dikriga lala imanayo wakhtiga adaanka wa bilmunaasaba waxaan baraarujinayaa aadaan lama yidhaahdo aadaan waa inaanad odhan aadaan haddaad tidhaahdo waa jamcu udun dhegtaa udun la yidhaahdaa aadaanna lagu jamciyaa waa adaan adaan haddaad aadaan tidhaahdo macno qaladay noqonaysaa waa dhegahay noqonaysa ee addimaaddii noqon mayso waxaa la mida eedaanka hadda aynu innagu yaro imaalaynay waa aadaankiinoo imaale lagu sameeyey alifkii meesha waa ku jiraa ma khala marka waxa weye adaan baa la yidhaahdaa waa ogeysiin makhsuusoo gaaroo bialfaad makhsuusa salaadda wakhtigeedii lagu ogeysiinaayo tacabud ahaan ta'diinna waa la yidhahdaa adaanna waa la yidhahdaa dikriyada wakhtigaa la odhanaya waa maxay wuxuu sheikhu yidhi waxaa la odhanayaa yaquulu mila maa yaquulu almu'addin ruuxa maqlaya mu'addinka maqlayaa wuxuu odhanayaa inta uu mu'addinku odhanayo in la mida ayuu odhanayaa yacani waa ka daba odhanaya ila fii xayi cala asalaati wa xayi cala alfalaax marka laga reebo xaycalataynka xayi cala asalaa iyo xayi cala alfalaax iyaga kama daba odhanayo muxuu odhanayaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah yacni tab iyo tamaritoonna nooma sugnaan ilaa billaahi ilaahay kaalmadiisa mooye si kale nooguma sugnaan yacnii si kale waxba kuma awoodayno xadiiskaa waxaa soo wariyey iyo muslim marka erayada adaanka markuu addimayo mu'addinku waa in laga daba yidhaahdaa allaahu akbar allaahu akbar hadduu yidhaha waa allaahu akbar allaahu akbar wahaakada ashhadu an laa ilaaha ila allah sidaasaa looga daba odhanaya xayi cala asalaah iyo xayi cala alfalaaxna laa xawla walaa quwata ila billaah ayaa laga daba odhanaya yani mar kastaba mid baa laga daba odhanaya xayi cala asalaah laa xawla walaa quwata ila billaah xayi cala asalaah laa xawla walaa quwata ila billah saasuu u wadaya xay calatayn waa labada goor ee xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalax la odhanayo baa xaycalatayn la yidhahdaa ka warran salaaddii subax alsalaatu khayrun min annawm marka uu yidhaahdo maxaa la odhanayaa fuqahada qaarkood sida shaaficiyadoo kale waxay yidhaahdaan wuxuu odhanayaa sadaqta wa barirta run baad sheegtay khayr iyo biri baanad la timi ha yeeshee marka arrinkaa looma hayo xadiis saxiixoo ku soo arooray lama hayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen intaa uu yidhi aa laga daba odhanayaa alsalaatu khayrun min annawm ayaa laga daba odhanaya daahirka adiladuna siday ku tusinaysaa waa sidaas weeye waayo lafdiga caamkaa caamnimadiisaa la deliishanayaa wax ka reebaa caamkaa haddaanu jirin maadaama la yidhi inta uu mu'addinku yidhaahdo ka daba dhaha tanna waxyaaluhu odhanayay ay ka mid tahay in aan laga daba odhanay wax kale la yidhaahdana daliil aynuu haynaa aynay jirin waxay noqonaysaa in cumuumka aynu cuskanno quuluu mila maa yaquulu lmu'adin sida xadiiska qawliga aba ku soo aroortay waxaad tidhaahdaan mu'adinku wuxuu yidhaahdo wax la mida dhaha marka lafdi lagu khilaafayo aan daliil loo haynini saasaynay u jirin xadiis kale waa soo arooriyey sheikhu oo waa inuu mu'aadinka ka maqlayaa odhanayo wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah anna waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane waxdahu xaalu allah keligii yahay laa shariika lahu xaalaanu wadaaga lahayn ay laa mushaarika lahu wa anna muxammadan waxaan kaloo qirayaa in muxammadna calayhi asalaatu wasalaam cabduhu addoonkii ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii sala allahu alayhi wasalam inuu yahay baan qirayaa oo ictiqaadsanahay waan caddaynaya radiitu billaahi raalli baan ku noqday ilaahay rabban xaaluu rabbi yahay baan raalli ku noqday wa bimuxammadin muxammad calayhi asalaatu wasalaam baan ku raalli noqday rasuulan xaaluu rasuul yahay ayaan ku raalli noqday wa bilislaami islaamnimadaan ku raalli noqday diinan xaal ayuu diin yahay islaamku ayaan ku raalli noqday waa xaala laazima ilaahay mar walba waa rabbi muxammadna mar walba waa rasuulkii ilaahay islaamkuna mar walba waa diin waa xaala laazima weeye mar walba waa xaal joogta ah sidaa weeye yaquulu dalika caqiba tashahudi almu'adin sidaa wuxuu odhanayaa mu'adinku markuu ashahaato dabadeeduu odhanaya xadiidka sidan ku soo arooray qaybta hore waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaanu sheegayaa xadiidku ruuxa yacnii sidaas markaa inuu odhanayo mu'adinku markuu addimayo inuu odhanayo wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah markaa ziyaadada waa ana xadiiska saxiixay ku soo aroortay saas aawodee in lagu daraa waa mashruuc oo waa fiican tahay marka labadii shahaado labadaba waa ku dhawaaqaya waxaanu raacinayaa radiitu billaahi rabban wa bimuxammadin rasuulan wa bilislaami diina saddexdaas kelmadood buu ku daraya yacanii saddexdaa jumlo ayuu ku daraya goortuu haddaba ku darayaa waxa weeye ou odhanayaa waa marka shahaadateynka ee sugi maayo marka uu dhammeeyo sugi maayo markuu yidhahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah yani markuu ka daba yidhaahdo ayuu haddana wuxuu odhanayaa wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxammadan cabduh warasuuluh radiitu billaahi rabban wa bimuxammadin rasuula wa bilislaami diina dabeedna waxaweye ka daba odradkiibuu sida uu sii bilaabaya marka mawdica uu ka odhanaya waa mawdica shahaadateynka mawdicaas ayuu ka odhanaya waxaa sii caddaynayaa riwaayaadka qaarkood oo aan saxiixa ku sugnayn sida markaa ibnu khusaymatu uu soo wariyey sheikhuna waa kan kuu tilmaamay yaquulu dalika caqiba tashahud ilmu'adin laakiin lafdiga xadiiska ma soo aroorin lafdiga xadiiska ibnu khusaymaa soo wariyey lafdigiisu wuxuu yahay man samica almu'adina yatashahadu faltafata fii wajhihi faqaala ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa anna muxammadan rasuulu allah raditu billaahi rabban wa bilislaami diinan gufira lahu ma taqadama min denbih yani waxaa ka dhacday riwaayada ibnu khusayme qadar baa ka dhacay oo waxaa ka dhacay qadarka ku saabsan wa bimuxammadin rasuula ayaa ka dhacday marka ruuxa mu'adinku wuxuu yidhahdaa ka daba yidhaahdaa oo sidaasna markaa u yidhaahdaa waxaa loo dhaafaa dembigiisii hormaraa loo dhaafaa riwaayada ibnu khuseymana iyaduna waxa weeye muxaqiqiinta qaarkood waxay yidhaahdeen sanadkeedu waa jayid ayay yidhahdeen axaadiis kaloo laga deliishanayaana waa jiraan mawdica la odhanaya shahaadada ee raditu bilaahi rabban wakhtigaa la odhanayaa inay tahay mowdica shahaadada inay tahay axaadiis kalena waa ku soo aroortay oo saas yadaa tilmaamaysa raditu bilaahi rabban waa soo gudagelaysaa rububiyadii iyo uluhiyadiiba ilaahay baan ka raali noqday rabban xaaluu rabbi yahay baan ka raali noqday marka erayga alrabbi iyo alilaah waxaa u dhexeeya farqi marka la israaciyo laba macnay kala yeeshaan laakiin marka midkood la sheego ka kale aan la sheegin kii kalena waa soo gudagalaa siday ahlucilmigu tilmaamaan marka rabban hadda loogama jeedo macnaha rubuubiyada ee muqaabilka u ah macnaha uluuhiyada min xayu lmacnaa ee waxaa soo gudagelaya inuu rabbi iyo ilaahba yahay baan ilaahay uga raali noqday marka erayga rabbi iyo alilaah ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca markay kulmaan way kala tagaan bimacnaa isku meel haddii lagu sheego laba macnay kala yeeshaan laakiin haddii kala tagaanoo mid ahaan la sheego kii kalena waa soo gudagelaya marka rabbi xaqa iyo ilaah xaqaba inuu yahay ayaan uga raalli noqdaa macnuhu u dhacaya wuxuu kaloo soo arooriyey dikri saddexaadoo la odhanayo wakhtiga adaanka yusallii cala anabiyi sala allahu alayh wasalam wuxuu ku sallinayaa nebiga calayhi asalaatu wasalaam bacda faraaqihi min ijaabati almu'adin markuu ka faaruqo dabadeed mu'addinka ijaabada uu ajiibayo ayuu nebiga ku sallinaya calayhi asalaatu wasalaam xadiiskaana waxaa soo wariyey xadiiska macnaha sheegaya waxaa soo wariyey muslim baa soo wariyey oo wuxuu sheegayaa calaa kulli xaal haddaa maqashaan mu'addinkoo addimaya faquuluu mila maa yaquulu waxaad tidhaahdaan waxaa mu'addinku odhanayo wax la mida dhaha uma salluu cala annabiyi dabeed waxaa ku sallidaa nebiga sala allahu alayh wasalam ku salliya dabeedna waxaad tidhaahdaan ducadan markaa dhaha wasiilada in ilaahay looga baryo waxaanu sheegayaa weliba u dhex gelinayaa fadliga salligu leeyahay ruuxa hal mar ee nebiga ku salliya in toban goor ilaahay ku sallinayo taana waa dhex gelinaya su'aal baa isweydiin leh ku saabsan mu'addinkii markuu addimo isaga laftiisu ijaabada ma la imanayaa oo intii uu yidhi ma ka daba odhanayaa jawaabtu waxay tahay maya taasi ma soo aroorin isagu waa yidhi waa kii laga daba odhanayay ee la amrayey waxa uu yidhaahdo in laga daba yidhaahdo marka isna waa ajiibayaayo intiibuu ka daba odhanayaa ma jirto laakiin ducada salliga iyo ducada iyaga waa la imanaya salliga iyo ducada waa la imanayaa laakiin ijaabada uu naftiisa ajiibayaa lafdiga xadiiskana ma soo gudagelin in looga qiyaastaana ma suuroobayso farqa u dhexeeya isagu waa kii laga daba odhanayay wuxuu kaloo odhanayaa buuhi yaquulu allaahumma ilaahayow rabba haadihi dacwa dacwadankii u saaxiibka ahaayow dacwadanu attaamati tii dhammayska tirnayd ah ee kaamilka ahayd ee nuqsaan ka madhnayd waasalaati alqaa'ima iyo salaaddan joogtee daa'imka ah kii u saaxiibka ahaayow aati muxammadan waxaad siisaa muxammed calayhi asalaatu wassalaam alwasiilata wasiilada sii waa mansilo sarraysa weeye oo shakhsi kelii gaadhayo wasiilada sii waa mansilo dhowaansho ah oo ilaahay loo dhowaanayo waxaa kaloo lagu fasiray yacni shafaacat alcudmaa ayaa lagu fasiray ama mansilo qariibo oo rabbi u dhow aan cid kale gaadhayn muxamed sii shakhsi quri gaadhayo aan cid kale gaadhayn muxamed sii waalfadiilata fadligii badnaana sii wabcahu ilaahay oo soo saar nebiga sala allahu aleyh wasalam oo jooji maqaaman meel la istaago jooji maqaamkaasoo maxmuudan la mahadiyey oo yaxmaduhu alawaluuna waalaakhiruun khalaa'iqdu ay mahadinayaan alladii wacadtah ay huwa maqaamku alladii wacadtahu waa kaad u ballanqaadday weeye aada nacti maqtuuca ka dhigto yacni waxa weeye aad marka huwa u qadarto ama acni u qadarto acnii waxaan u jeedaa alladii wacadtahu ama beddel aad ka dhigto maqaamka aad ka beddesho bacdi banneeyey baa jira nakiradu hadday takhsiis qaadato macrifo waa lagu sifayn karaa waana sida akhfash maray calaa haada shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa la samayn karaa maqaamka in laga sifeeyo nuxaadda qaarkood wejiga ay mareen iyadoo lagu soconayo waliha maqaamkaasoo alladii wacadtahu ahaaday kii aad ugu ballanqaaday ahaaday innaka laa tukhlifu almiicaad innaka adigu ilaahayow laa tukhlifu almiicaad ballanka ma guub oo ma burinaysid ee ballankaad ballanqaaday waad oofinaysaa xadiiska markaa intan dambe innaka laa tukhlifu lmiicaad marka laga reebo inta kale bukhaari baa soo wariyey markaa nebigu wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam in ducadaa ilaahay looga baryo ayuu amray fadli baana inoogu jira ducada inaynu markaa nebiga ilaahay uga barino ducada inaynu ilaahay ka barino nebiga u weydiinno innaga fadli baa inoogu jira nebigana waa loo ballanqaaday marka wuxuu inala jecel yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni thawaab iyo ajar waxaynu ka helayno ayuu inala jecel yahay saasuu inoogu irshaadiyey marka waxa weeye nebigana sala allahu alayh wasalam waxbaa loogu kordhinayaa ducada loo duceeyo isaguna fadli buu ka helayaa innaguna fadli baynu ka helaynaa fadli ayaynu ka helaynaa marka ruuxa sidaa yidhaahdo oo sidaa igu duceeye marka horena mu'adinka ajiiba marka dambena sidaa igu duceeye baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama waxaa u waajibta shafaacadayda maalinta qiyaamada u waajibta xallat loogama jeedo way u xalaal noqotaa laakiin waxaa looga jeedaa min alxuluul way ku soo degtaa xallat lahu ay xallat calayhi korkiisay ku soo degtaa dabooshaa shafaacati yowma alqiyaama saa waa loo fasara ama xallat lahu ay wajabat waa u waajibtaa shafaacadaydaa u waajibta maalinta qiyaamada inaan u shafeeco qaado ayaa u waajibaysaa ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam sidaas yadaa buu yidhi allaahumma rabba haadihi dacwati taamma dacwada waxaa loo jeedaa dacwadan tawxiidka waayo dacwat tawxiid waa dhammaystirantah shirkigu waa naqs shirkigu waa nuqsaan ma dhammaystirna dhammaystirankii buu diidayaa tawxiidku laakiin waa dacwa taama lahu dacwatu alxaq ilaahay waxaa u sugnaatay dacwada xaqa baa u sugnaatay rabba haadihi adacwati ataama waxaa loo jeedaa bimacnaa saaxibi adacwati ataama dacwada dhammayska tirankii u saaxiibkaa baa looga jeedaa rabbi mar waxaa loo isticmaalaa bimacna alkhaaliq mar waxaa loo isticmaalaa bimacna almuncim iyo macaani kale mar waxaa loo isticmaalaa bimacnaa saaxib marka loogama jeedo dacwadan xaqa abuuray laga tilmaami maayo yani macnaha si looga jeedaa saas maaha ee rabba waxaa looga jeedaa bimacnaa saaxib ay saaxib adacwati taamma dacwada dhammayska tirankii u saaxiibkaa baa looga jeedaa waa asmaada ilaahay makhluuqa ma aha kelmadda tawxiidkuna makhluuqa ma aha marka rabba haadihi dacwati taamma ha u qaadan khaaliqa hadihi dacwati taamma in looga jeedo lianna asmaa allahi laysat bimakhluuqa waayo magacyada ilaahay makhluuqa maaho lama abuurin kelimadda tawxiidkana markaa lama abuurin wasalaati alqaa'ima waa salaadan markaa daa'imka ama joogta alqaa'imana laga tilmaamayo salaadaha la tukanayo dhan ama salaada markan joogta laga tilmaamayo aati muxamadan ilwasiilata walfadiila waxaad siisaa nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam alwasiilata wasiilo sii waa maqaam sarreeya oo shakhsi qura ayaa gaadhaya yacani waa manzilo rabbi loo dhowaanayo shakhsi qura ayaana gaadhaya buui oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi uma suuragal aha yacnii ruux keliya mooyaane cid kale uma habboona bimacnaa uma suuragal aha marka waxaan rajaynayaa inaan anigu noqdo buu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ka gaadhaya inaan noqdaan rajaynayaa waa mansilo xagga ilaahay oo u dhowaanayo nebigu calayhi asalaatu wasalaam waxaanu koobsanayaa shafaacata alcudmaa ayuu koobsanayaa maqaamkaasi wuxuu koobsanayaa shafaacadii weynaanshaha badnayd ayuu markaa koobsanaya bacdi yidhi waxa weeye waxaa laga daba keenay walfadiilata waa lagu cadfay waana marka waxa weeye labadu way isku dhow yihiin wabcauu maqaama maxmuuda maqaam maxmuuda ilaahay oo ka soo saar culamada qaar waxay u fasireen darafnimo ay fii maqaami maxmuud culamada qaarkoodna waxay ka dhigeen mafcuul labaad bay ka dhigeen mafcuul labaad ayay ka dhigeen bacdi tadmiin ka dhigaa jira oo waxa weeye tadmiiniyey wabcahu ay waaqimhu maqaaman marka kaanahu yani ay ka dhigayaan inay masderoo kale uga dhigayaan laakiin wuxuu noqonayaa ismu masder markaas waayo muqaam baa la odhan lahaa waayahay yahay maqaama maxmuudan yani maqaam maxmuuda ka soo saar bimacnaa mid maqaam maxmuuda ku sugan ka yeel macnaa darafnimo culamada qaar baa u fasiray alladii wacadtahu ay huwa aladii wacadta maqaamka maxmuudkii waa kii aad ugu ballanqaaday ama acnii waxaan u jeedaa alladii wacadtahu aan u jeedaa yani waxaan u jeedaa maqaamka maxmuudka ah alladii wacadtahu kii aad ugu ballan qaaddaan uga jeedaa waxaa soo arooray riwaayaadka qaarkood oo sheegaya macrifanimo almaqaama almaxmuud aladii wacadtah riwaayada saa lagu soo warinayo nasaa iyo ibnu khusayma ayaa soo wariyey ha yeeshee agarku waxay u soo wariyeen bitankiir iyadoo la nakiraynayo ayaa badanku u soo wariyey waana sida qur'aanka waafaqsan casaa an yabcadaka rabbuka maqaaman maxmuuda ballanqaadkana waxaa looga jeedaa aayaddaata lagu sheegay casaa an yabcadaka rabbuka maqaaman maxmuuda ayaa ballanqaadka looga jeedaa waayo casaa min allaahi waajib hadduu ilaahay casaa yidhaahdo waxay noqonaysaa inay waajib tahay ilaaba ilaa shaygaasi sidaa u dhacayo innaka laa tukhlifu lmiicaad aduu ma guub yeelaysid oo ma burinaysid ballamada ziyaadadan bayhaqi ayaa soo wariyey oo kala gaar noqday kutubaha kale saasaawada aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa shaadda qadarkani shaad weeye waana sida sheekh albaani uu tilmaamay waxaanuu yidhi ruwaaddii tirada badnayd ee ka soo warisay caliy bnu cayaash ee a'immada waaweyne ay ka mid ahaayeen caliy bnu madiini wakhayru ilaa koob iyo toban caalim oo waaweyne ay ka soo wariyeen dhammaantood kumay darin ziyaadadaas maxamed ibnu cawf keliya ku daray saasaawadee aawadee waa shaadda shaad weeye kushmihani inuu riwaayada bukhaariga uu soo wariyey kushmihanigu wuxuu ahaa nin markaa raawi ahoo oo saxiixulbukhaariga raggii soo wariyu ka mid ahaa yacnii kitaabkoo iska dhan ayaa la soo warin jiray marka lagu leeyahay marka waxa weeye asiili iyo firabri iyo markaa la sheegaayo yacni mustamli iyo waxa weeye waxaa la tilmaamayaa ciddii soo warisay kitaabka ka kitaabnimo u soo warisay kushmihani wuxuu ka mid ahaa ruwaaddii saxiixulbukhaariga soo warisay isaga laftiisu waxaa ku dhacday innaka laa tukhlifu lmiicaad laakiin ruwaaddii faraha badnayd ee bukhaariga soo warisay saxiixulbukhaariga cid kaloo sheegtay lama hayo isaguna wuxuu ahaa nimaan caalim ahayn oo raawi ah ayuu ahaa saas aawadee awhaan badan buu ku dhacay culammaduna ku qalad xukmiyeen oo sida ay qolyaha kale u soo wariyeen inay saxan tahay ay tilmaameen tanna noocay bay ka mid noqonaysa xaafid ibnu xajar marar mutacadidu sharaxa saxiixa fatxulbaariga ku sheegaa kushmihani baa sidan u sheegay isagoo u soo wariyey oo waa wahmiyey marka tanna waxay noqonaysaa awhaamtiisii inay ka midtahy asheekh ibnu baas isagu waa taxsiiniyey calaa kulli xaal laakiin waxa fiican wejiga hore oo markaysaa inay shaadato inta hore lagu kaaftoomayey shaadka macnihiisuna wuxuu yahay ruwaaddii lagu kalsoonida badnaa ee siqannimada badnaa ee xifdiga badnaa siday u soo wariyeen si khilaafsan cidaan xifdigooda gaadhi karin markay u wariso ayaa waxa la waa shaad yacni waxaa weeye waa si gaaru u faquuqmay sidaas aawadeed la qaadan maayo zawaa'id lagu daray waa jiraan alfaadan oo ay ka mid tahay allaahumma innii as'aluka bixaqi hadihi addacwa attaama ay ka mid tahay wadarajati arafiica laakiin alfaadaha caynkaasi ma asixin sidaas aawadeed saxdu waxay tahay sidan saxiixa ku sugan bes in loo akhriyo nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam fa intahayta fasal tucطah yani waxaa mu'adinku yidhaahdo markaad ka daba tidhaahdo yani nebiga ku sallido ducadan akhrido fasal tucطah ilaahay bari waa lagu siinayaa yani ducada waa laga aqbalaya halkaasina waa maqaam duca weeye xadiiska soo socda ayuu sheikhu ku tilmaamaya wuxuu yidhi sheikhu yadcuu linafsii bayna aladaani waaliqaama waa u ducaynayaa naftiisa bayna aladaani adaanka iyo waaliqaamati iqaamada dhexdooda ayuu naftiisa u ducaynayaa ayuu naftiisa u ducaynaya fa ina adducaa xiinaidin laa yurad waayo ducada markaa lama celiyo ducada markaa lama radiyo ama lama celiyo xadiiska lafdigiisii sheikhu ma keenin laakiin macnihii ka dhalanayey ayuu markaa keenay waxaanu u soo arooray laba lafdi lafdi odhanaya laa yuraddu ducaau bayna aladaani waaliqaama ducada lama celiyo adaankiiyo iqaamada dhexdooda tirmidi iyo axmed iyo ibnu khusayme iyo ibnu xibaan iyo nasaa'i fii camal yowm waleyla ayaa markaa soo wariyey si labaad waa loo soo wariyey oo adducaau bayna aladaani waaliqaamati mustajaabun fadcuu ducada adaankiiyo iqaamada udhaxaysa waa la ajiibaaye ducaysta isagana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo nasaai fii camal yowm waleyla ibnu khusayma ibnu xibbaan abu daawuudna calaa kulli xaal riwaayaadka qaarkood waa soo warinaya labada lafdi mid ahaan buu soo warinaya marka labadu way isquweynayaan calaa kulli xaal waxaa sii xoog badan adducaau bayna aladaani waaliqaamati mustajaabun fadcuu yani lafdigaasi waa haabit waa sugan yihi kan kalena waxaa quweynaya kaasaa quweynayo shaahid u marka xadiidka fi ljumla culamo badan baa saxiixiyey ama taxsiiniyey oo tirmidi iyo ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo bakawi iyo albaaniba ka mid yihiin marka adaankii iqaamada dhexdooda in la ducaysta ayaa fiican oo qofku naftiisa iyo muslimiintaba u duceeyo ducaalu istiftaax ducada furfuradka salaada la furfuranayo ducadeeda yacnii salaaddii ruuxu markuu xidho oo allaahu akbar yidhaahdo inta aanu qiraada akhriyin duca istiftaax la yidhaahdo salaadda lagu furfuran ayaa jirta tii buu inoo sheegaya wuxuu odhanayaa allaahumma baacid baynii wa bayna khataayaaya allaahumma ilaahayow baacid baynii anigiyo na kala fogee wa bayna khataayaaya dembiyadayda na kala fogee kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib si u kala fogaysay qoraxdu halkay ka soo iyo halkay ka dhacdo sidaad u kala fogaysoo kale anigiyo dunuubtayda na kala fogee bimacnaa iga dhaaf dembigii haddii lagaa dhaafo wuu kaa fogaanaya allaahumma ilaahayow allaahumma ilaahayow naqinii iga nadiifi oo iga saafi yeel min khataayaaya dembiyadayda kamaa yunaqaa sida loo nadiifiyo oo loo saafi yeelo athawbu alabyad marada cad looga saafi yeelo looga nadiifiyo min addanas wasakhda looga nadiifiyo wasakhda looga nadiifiyo maracadi ma qarsan karto wax uskaga qarsan mayso haddii si fiican loo nadiifiyana way wirwidhaysaa waa dhalaalaysa in yar oo wasakhana ma qarsanayso marka sidaa marada cad wasakhda looga nadiifiyo kale ilaahay oo dembiyadayda iga nadiifi allaahumma ilaahayow iqsilnii min khataayaaya iga maydh dembiyadayda bihalji waxaad ku maydhaa yani markaa biyo qabow ku maydh iyo walmaa'i biyo ku maydh iyo walbaradi baraf ku maydh yani thaljigu wuxuu noqonayaa biyaha isaguna biyo qabow yani marka ayuu markaa noqonaya waa biyo yani waxa weeyaan iyaguna qabow culamada qaar waxay yidhahaan waa sayaxa bimacnaa biyaha ee yani soo daadanaya ee yani markaa waxa weeye wakhtiga qabowga kaasaa markaa waxaa la odhanayaa thalji ayaa la odhanaya kuwan kale hadday fadhiistaanna barad baa la odhanaya kan marka waxa way cirka ka soo dhacayana waxaa la odhanayaa qabow ama barafka ah salji baa la odhanaya xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey marka duca lagu furfuranayo ayuu xadiiskani sheegayaa marka istiftaaxyada waxaa soo arooray odhaahyo kala duwan ama qaabab kala duwan bay u soo aroortay tani waa ka mid nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxaa soo aroortay inuu sidan salaadda ku furfuran jiray oo sidaa ku ducaysan jiray buu sidaa ku ducaysan jiray salaadda lagu furfuranayaana waa salaad kasta kuma gaar ahaa faral iyo sunne midnaba kuma gaar ahaa shanta salaadood mid walba waa lagu furfuranayaa salaadaha sunnayaasha waa lagu furfuranayaa sunnihii hadduu tacadudo laftiisa mid walba gaarkiisaa loogu furfuranaya sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan waa saas hal mid uuma soo aroorin salaadda salaatuljanaasaha istiftaax inuu ku furfuran jiray nebigu calayhi asalaatu wasalaam lama soo rarin waa jirtaa fuqahada qaarkood inay yidhaahdeen salaadda salaatuljanaasaha marka meydka lagu tukanayo istiftaaxa waa la akhrinayaa bacdi baa yidhi laakiin sida jumhuurka culammadu mareen waa inaan istiftaax la akhrinayn salaatuljanaasaha sidaasaa jumhuurka culammadu ay mareen waana sida saxiixa waayo salaadda salaatuljanaasuhu waa mabniyatun cala alikhtisaar waxay ku dhisantahay in lasoo koobo oo lasoo ikhtisaariyo ya oo meydka ducadiisa laga fuul yeelo ee qofku naftiisa inuu ducaysanayo si gaara iyadoo aanu markaa ducadii aanu ku dhex jirin ee meydka uu ducaynaya aynay ku jirin yani tan noocaasi may yani waxa weeye halkan may soo aroorin cala kulli xaal ma soo aroorin yani naftiisa ducaysto mar waaba soo aroorto waxaa soo gelaysaa allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu iyadoo maydka iyo naftiisa iyo muslimiintaba u ducaynayaana waa soo aroorta laakiin calaa kulli xaal istiftaax ma soo aroorin salaatuljanaaze lagu furfuranayo lagu bilaabayaa ma soo aroorin marka wax la nadiifinayo ama la maydhayo waxaa la yaqaanaa biyaha kulul baa si fiican wax u nadiifiya biyaha kulul baa si fiican wax u nadiifiya haddana biyo qabow buu xadiidku sheegayaa xikmada ku jirtaa waa maxay allahuma qsilnii min khataayaaya bithalji waalmaa'i waalbarad maadaama nadiifinta biyaha kululi ku sii fiicnaayeen siday inoo soo degdegaysaa maxaa loo odhan waayey bilmaa'i alxaar ahlucilmigu waxay yidhaahdeen dunuubtaa kulul dembiyadii maadaamay kulul yihiin shayga lidkiisaa lagu daweeyaa qabow baa laga horgeeyey waayo dembiyadu kul bay leeyihiin xikmada loo sheegay qabowga waa saas weeye si labaad waxaa soo aroortay in salaaddii lagu furfurto marka allaahu akbar la yidhaahdo intaan qiraa'ada la gelin in la akhriyo subxaanaka allaahumma wabixamdika watabaaraka ismuka watacaala jadduka walaa ilaaha khayru subxaanaka allaahumma ilaahayow adaa xumaanka ka nasahanoo ka dheer wabixamdik ay wa usabbixuka bixamdik ilaahu waa kuu tasbiixsanaya waa ku nasahaya allaahumma ilaahayow wa bixamdika ay wa usabbixuka bixamdik waa kuu tasbiixsanaya mahadnaqaaga xaalaan ku dheehanahay waan kuu mahadnaqayana wa tabaaraka ismuka wa tabaaraka waxa barakoobay ismuka magacaagaa barakoobo khayraadkiisiyo barakadiisaa fara batay asmaada ilaahay waa mubaaraka wa tacaalaa jadduk wa tacaalaa waa korreeyey jadduka cadamadaada iyo weynidaada ayaa korraysay weynida aad weyn tahay baa kor noqotay cid kuu dhigantaa ma jirto cid ku gaari kartaa ma jirto jadduka waxaa loo jeedaa cadamatuk walaa ilaaha hayruk mid la caabudaa xaq ma aha hayruka adiga cidaan ahayni xaq ma aha adigoo qura ayaa xaq ah waxay la macno tahay laa ilaaha khayruk laa ilaaha ila allah bay la macno tahay wixii laa ilaaha ila allahu la qadarayeyna waa la qadaraya oo xaq yacni waa la qadaraya sida marka kaleba loo qadarayo waayo hayru waxaa la icraabaa icraab alismi alwaaqici bacda ilaa icraabta isimka dhaca ilaa dabadeed dhaca ayaa la icraabaa marka maadaamay sidaas tahay khabarkii in la qadaro waa u baahanaya dikriga caynkana salaadda lagu furfuranayo wuxuu ku soo arooray riwaayaad badan oo kala duwan buu ku soo arooray wuxuu ka soo arooray cumar bnu khataab inuu ku furfuran jiray oo weliba yajharu biha kaana yajharu biha waa la jahri jiroo saru u qaadi jiray iyadoo istiftaaxa in hoos loo akhriyo sunnadu ay tahay ayaa haddana wuxuu sare ugu qaadi jiray si uu dadka u baro sida riwaayaduba sheegaysa inuu cumar ibnu khadaab istiftaaxan ku furfuran jirayna waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey inkastoo bacdi ay cilleeyeen riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey ee sidan ku saabsan marfuucnimo riwaayadaasi kuma sugna cumar laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ma suuragal ahaa cumar dikri aanu haynoo nebiga ka maqlin oo ka haynin intuu iskala yimaado oo dikriyadii nebiga laga hayay ka tago haddana isagoo dadka baraya inuu sare u qaado arrin suuragala ma aha saas aawadeed waxaa lagu xambaarayaa inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam kala kulmay ayaa lagu xambaaraya riwaayada muslim ee cumar laga soo warinaayo walow haba la cilleeyo inqitaac ha lagu sheegee laakiin riwaayaad kaleoo saxiixa soo aroortay oo cumar lagaga warinayo idan laa ishkaal waxaa kaloo soo arooray axaadiis mutacadida oo saxaabo kala duwan laga soo warinayo afar saxaabi oo kala duwan laga soo warinayo oo ay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka warinayaan majmuuca marka la ysu geeyo asaaniidda qaarkood waaba qawi weeyaane shaki ma laha inay sugan tahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan tahay dikrigan in lagu furfurto salaada in lagu furfurtaa eh, inay nebiga ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam shaki kuma jiro bacdu ahlicilmi sida shaykhulislaam ibnu taymiya waxau yidhi dikrigan baa fadli badan alfaaddiisuna waa kooban tahay macnihiisuna waa weyn yahay waayo waa tasbiix iyo taxmiid iyo sanaa iyo tawxiid isagoo sidaa u kooban ayuu muxuu koobsaday tasbiix ilaahay la nasahayo oo loo tasbiixsanayo taxmiid loo mahadnaqayo hanaa la ammaanayo wa tabaaraka smuka wa tacaala jadduk iyo tawxiid walaa ilaaha hayruk istiftaax sidaa u koobanoo intaasoo kale koobsanaya alfaaddiisuna sidaa u kooban tahay dee waxa weeye waa shay cadiima weeye istiftaaxyada qaarkood waa dheer yihiinoo kama gaadhsiinaysidba ya waayo wakhti badan bay u baahan yihiin laakiin istiftaaxani waa kooban yihiin saas aawadeed baa culamo badani u doorteen marka badiba inuu tan ku furfurtaa fiican wakhtiyada qaarkoodna kuwa kale uu marmar ku furfurto siduu markaa marba mid ugu camal falo waa yahay kan waxaa soo wariyey buu yidhi asxaabu sunan baa soo wariyey albaanina waa saxiixinaya baaxisiinta qaarkood baa doonay xadiiskan inay qabsadaan oo yidhaahdaan xadiisku waa daciif laakiin ahlucilmi badan baa saxiixiyey waxaaba kaaga filan inuu muslim saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi cumara mawquufan calayh inuu saxiixiisa ku soo wariyey culamada qaarna ay leeyihin xukmu rafci buu leeyahay ta kale haddiiba laga soo qaado axaadiista afraaddooda mid waliba inuu dacfi ku sugan yahay ama maqaal ku jiro shaki kuma sugna majmuucoodu inuu sugan yahay shaki kuma jiro waxaaba laakiin jirta duruqda qaarkood baa qawi ah si saddexaad nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu furfurtay salaadda wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifa wajahtu waa jeediyey wajhiya wejigayga waxaan u jeediyey liladii kii fatara asamaawaati waalarda abuuray cirarka iyo dhulka waxaan u jeediyey qasadkayga iyo wejigayga xaniifan xaalan shirki iyo gaalnimo ka soo iilanayo waan ilaahay keliya qaabilaayo xaniifka culammada qaar waxay yidhaahdeen waa muqbilan cala allaah mucridan camaa siwaah waa mid ilaahay qaabilayo xagga ilaahay u jeesanaya cidda allah ka soo hadhoo dhanna ka jeesanaya wamaa ana min almushrikiin anigu mushrikiinta kama mid ihi inna salaatii wa nusukii salaadayda wa nusukii iyo gowracayga wa maxyaaya iyo noloshayda wa mamaatii iyo geeridaydu lilaahi ilaahay bay u sugnaatay rabbialcaalamiina oo khalaa'iqda rabbigood ahaaday ama ka beddelo rabbi alcaalamiin ay lirabbi alcaalamiin rabbilcaalamiinkay u sugnaatay waan u saafi yeelayaa oo aanan cid la wadaajinay ashyaadaasoo dhan baan u saafi yeelaya laa shariika lah ay laa mushaarika lah wax ilaahay wax la wadaagayaa ma jiro oo khasaa'istiisa cid la wadaagaysoo lalihi ma jirto wa bidaalika umirt kaasaana lay amray wa bidaalika umirtu wa ana min almuslimiin anna waxaan ka mid ahay muslimiintaan ka mid ahay allaahumma ilaahayow anta almaliku laa ilaaha ilaa ant anta almelik waxaad tahay boqorkii boqornimadiisu dhammayska tirnayd baa tahay laa ilaaha ilaa ant mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane adigoo qura ayaa in la caabudaa xaq ay tahay laakiin ciddii kaa soo hadhay in la caabudaa waa baatil anta rabbii anta adigu rabbii rabbigay baa tahay wa ana aniguna cabduka addoonkaagii baan ahay walamtu nafsii naftaydaan dulmiyey oo ku tacaddiyey oo ku xadgudbay khayrka haddaan ka gaabiyo naftayda waa ku tacaddiye haddii qalad iga dhacana naftayda waa ku tacaddiyey waactaraftu waa qirtay bidembii dembigaygaan qirtay fakhfir lii ilaahu ii dembi dhaaf dunuubii dembiyadayda ii dhaaf jamiican xaalay dembiyadu dhan yihiin kulligood ii dhaaf inahu shaaniye laa yakfiru dunuuba ilaa ant dembiyada ma dhaafo adiga mooyaane cid kale adigoo qura ayaa dembiyada dhaafa wahdinii ilaahu i hanuuni liaxsani alakhlaaq akhlaaqda iyo dabeecadaha ta ugu wanaagsan igu hanuuni laa yahdii liaxsanihaa ilaa ant laa yahdii kuma hanuuniyo liaxsanihaa akhlaaqda ta ugu wanaagsan ilaa anta adiga mooyaane cid kale kuma hanuuniso cidda cid ku hanuunisa akhlaaqda wanaagsan waa adigoo qura wasrif cannii sayi'aha ilaahw iga leexi xaggayga sayi'aha akhlaaqda teeda xun ilaahu iga leexi oo midaan la iman iga yeel laa yasrifu cannii sayi'aha ilaa ant laa yasrifu cannii xaggayga ka leexin maayo sayi'aha akhlaaqda teeda xun ilaa anta adiga mooyaane cid kale ka leexi mayse yacnii adigunba akhlaaqda teeda xunna cid ka dabaala adaa cid ka celiya ka leexiya akhlaaqda teeda wanaagsanna adaa ku hanuuniya waa sanaa iyo ammaan labayka wa sacdayk ilaahu waxaan ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba yacnii labayni laka asal ku ahaa waxaana looga jeedaa ijaabadaa looga jeedaa marka labayni laka marka la yidhaahdo waa laba ijaabo dabeed waxaa la sameeyey laamkii baa la xadfay dabeedna waa loo idaafeeyey nuunkiina idaafadu u go'an labaykay noqotay ay ajabtuka ijaabatan bacda ijaaba waxaan ku ajiibayaa oo yeedhmadaada aqbalayaa aqbalaad aqbalaad ka dambaysa bimacnaa aqbalaad joogto oo daa'iman aqbalayaa wa sacdayk waxaan taageerayaa taageero taageero ka dambaysaan taageerayaa waxaad tidhaahdo waa musaacada bacda musaacada yani saad tidhahdaan taageeraya taageero taageere ka dambaysa ama ateecitaan ateecitaan ka dambeeyaan ateecayaan oo taacadii laga soo qaado inay taageeri tahay waalkhayru kulluhu biyadayk khayrku dhammaantii wuxuu ku sugan yahay labadaada gacmood waasharu laysa ilayk sharkuna xaggaaga ma ahaano adiga laguuma nisbeeyo ama washaru laysa ilayk sharku xaggaaga laguma soo dhowaado ilaahayoo waxa lagugu soo dhowaadaa ee lagugu caabudaa waa khayr khayr baa lagugu dhowaadaa ee shar laguguma dhowaado sharki ilaahay waa kaa fogaynayaa raalli ahaanshihiisii waa kaa fogaynayaa laakiin khayrkaa ilaahay ku dhowaynaya marka nadr bnu shumayl wuxuu ku fasiray oo culammadii salafka ka mid ah waalsharu laysa ilayk ay laa yutaqarabu asharu ilayk ilaahw sharka lagugu soo dhowaan maayo ee waxa lagugu caabudaya lagugu soo dhowaanayaa waa khayrka wejiga kale waxay tahay in la yidhaahdo washaru laysa ilayk sharka adiga laguma nisbeeyo shar mujarada oo maxdi ah oo saafi ah oo aan khayr wehelin ilaahayow laguma nisbeeyo yacnii khayrka iyo sharka haddii la israaciyo maa dhacdaa in ilaahay loo nisbeeyo inuu wax walba qadaray wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih inuu wax walba ilaahay abuurayna sidaa in loo camimana waa dhacdaa wakhalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira kulla shay khayr iyo sharba waa soo gelayaan oo kufriga iyo macaasida iyo fisqiga iyo xumaanta waxay soo gelayaan kulla shay cumuumkaasay ka mid yihiin oo wax kastoo jira oo makhluuqa ilaahay unbaa abuuray oo la odhan maayo sharka ilaahay ma abuurine addoommadaa iska abuurtay la odhan maayo ee wax kastaba ilaahay baa abuuray laakiin sharkii haddii gaar loo gaar yeelo ta'adub ilaahay laga edebsanayo isagoo gaarkii ah looma nisbeeyo oo imka lama odhanayo yani waxa weeye khaaliqi ashari waalkufri waalmacaasi waalbidac inta wanaagyadii laga tago waa kii marka waxaa weeye sharka iyo macaasida iyo fisqiga iyo bidaca abuuray la odhan maayo waa ka waxaa xunxun abuuray la odhan maayo gaar siaa looma gaar yeeliyo laakiin wax walba waa abuuray ilaahay yada waa la odhanayaa sharki oo mutaxan oo gaara ayaan ilaahay loo nisbaynay ta'adub ilaahay laga edebsanayo sharka marka waxaa loo nisbeeya hadduu gaarkiisa yahay nafta iyo shaytaanka wamaa ansaaniihu ila ashaytaan ima ilowsiin shaytaan mooyaane cid kale ima ilowsiin qul huwa min cindi anfusikum xagga nafihiinnuu ka ahaabay iyadoo haddana markaa la caam yeelayo qul kullun min cindi illaah ya dhammaantood ilaahay agtiisuu ka ahaaday qadaa'an wa qadaran wa iijaadan ilaahay baa jirsiiyey ilaahay baa abuuray ilaahay baa qadaray waa marka saa loo camim marka si kale culamada qaar waa u dhigaan oo waa inay yidhaahdaan abuurista u ilaahay abuuray yacni ashyaada u abuuray qaarna abuurista uu abuuray daat ahaantoodaa khayr ku jiraa qaarkoodna laftoodu sharba ha ahaadaane laakiin xikmada ilaahaya ku tacalluqdee ku jirta ashyaada marka uu keensanayo marka xikamkaa loo eego nisbadiisa inuu ilaahay abuuraa ama ilaahay qadaraa shar ma aha marka sharku wuxuu ku sugan yahay fii bacdi mafcuulaati laa fii afcaalih ficilada ilaahay kuma sugnaan ficilada ilaahay waa wada khayr waayo dhammaantood waxay ku dhacayaan bixikma ima bicadl wa ima bifadl ama cadaalad bay ku dhacayaan ama fadli bay ku dhacayaan ama waa cadli ama waa fadli saas yadaa weeye marka xikam baa ku jira xikam ayaa ku jira abuurista ilaahay u abuuray sharka iyo jazaagiis sharkay gaalada iyo dadka xunxun la imanayaan iyo abaalmarinta lagaga abaalmarinayo naar ah iyo ciqaab ah iyo cadaab ah waxa weeye waxaa ku jira xikam cadiima waayo asmaadii ilaahay iyo sifaatkii ilaahay wax ka mid aynu fahmaynaa yaa haddii waxa weeye aan markaa sharba aanu ilaahay abuuri lahayn abaalmarin sharna aanu abuuri lahayn maynaan garanneen inuu ilaahay shadiidulciqaab yahay inuu ilaahay duintiqaam yahay inuu argoosi u saaxiib yahay in ciqaabtiisu daran tahay asmaada iyo sifaatka ilaahay bacdi ka mid aynaan fahmayn ya haddii waxa weeye sharba aan la abuuri lahayn masaalixda qaarkood baa baaqan lahaa oo albuqdu fillaah ma jirin tadaafucii sharka lala dagaalamayey ee lala hirdamayey ee lala jihaadayey ee munkarka la inkirayey ee xasanaadka laga kororsanayey ee shahaadada laga helayey markaa jihaadkii ee xasanaadka weyn laga helayey yacnii umuurahaasoo dhammi waa baaqan lahaa xataa khayrka aad umaynaan fahnayn wa yucrafu shayu bididi shayga waxa lagu gartaa lidkiisa calaa kulli xaal wejiga dambe aynu sheegnay wejiga ah ta'aduban looma nisbeeyo way iswaafiqi karaan way isu iman karaan labadan macne ana bika wa ilayk ilaahayow anigu waxaan ku suganahay bika ay biicaanatik kaalmadaadaan ku suganahay haddaan kaalmadaada waayo dee waxba ahaan maayo ama jiri maayo ama dhibaato ka bixi maayo wa ilayka xaggaagaan ahay oo bimacnaa adiga ayaan kuu soo dhowaanayaa oo cibaadada kuula imanayaa oo kuu taqarrubayaa xaggaaga ayaan camalka wanaagsan ula qasdayaa waan kula doonayaa tabaarakta wa tacaalayt tabaarakta ilaahay oo barakadaadaa fara badatay barakaadkuna waa maxay waa khayraad daa'imah waa khayraad joogta ah wa tacaalayta waad korraysay astakfiruka waa ku dembi dhaaf weydiisanaya wa atuubu ilayk waa kuu toobad keenaya ducada istiftaaxa muslim baa saxiixa ku soo wariyey waa duca dheer mawdica aynu soo marro oo ah wa ana min almuslimiin waxa ruwaadda badankooda u soo wariyeen wa ana awalu lmuslimiin anugu muslimiinta kii ugu islaamnimo horreeyaan ahay markaa nebigu sala allahu alayh wasalam markuu sidaa lahaa dee waxa weeye ummadda kale waa ka islaamnimo horreeyey waayo nebi kastaba islaamnimadiisu waa ka horraysaa islaamnimada ummaddiisa waa ka horreysa waa ka horraysa taa macnaheeduna ma aha nebigu sala allahu alayh wasalam inuu gaalnimo soo maray xaasha wakallaa nebigu wax gaalnimo gaalnimoa ah marnaba ma soo marin wuxuu ku barbaaray nebigu ilaahay baa ilaaliyey tawxiid buu ku barbaaray iyo iimaan uu ilaahay rumaysan yahay oo ilaahay keligii caabudayo weligiisana ma caabudin weligii sanam ma caabudin xataa markuu yaraa sanam ma caabudin iyadoo meesha uu ku barbaaray dadka jooga badankoodu ay shirki iyo gaalnimo ku sugan yihiin haddana nebigu sala allahu aleyh wasalam wax gaalnimo ah lama iman ya wax gaalnimo ah lama iman saas aawadeed aayadda allah uu yidhi maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan maad garanayn muxuu kitaabku yahay muxuuse iimaanku yahay muraadka looga jeedaa ma aha inuu asli iimaan ba aanu garanayn ee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen tafaasiisha axkaamta kitaabka uu ka warramayo tafaasiishooda ayaanad garanayn axkaamta iyo awaamirta iyo nawaahida iyo sharaa'icda uu sheegaayo oo sida mufasalka u tafsiilinayo baanad garanayn baa loo jeedaa iimaankana maad garanayn waxaa loo jeedaa yacnii salaadda maad garanayn qaabka salaaddan loo tukanayo maad garanayn waayo salaaddii waa iimaan wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum weji kale waa in la yidhaahdo sharaa'icda iimaanka iyo tafaasiisha iimaanka umuuraha uu koobsanayo dee iimaankii waxaa soo gelaya diintii oo dhan baa soo gelaysay baanad garanayn taasina waxay u noqonaysaa in waxa weeye axkaamahani tafsiilan siday tahay inaanu garanayn laakiin allah inuu rumeeyo allahna caabudo cid kale aanu caabudin allahna rumaysan yahay taa waa garanayey waana rumaysnaa wa wajadaka daallan fahadaa ha u qaadan in loo jeedo diin ahaan baad u lunsanayd in looga jeedo oo laga tilmaamayo asalkii tawxiidkiiyo iimaankaad ka lunsanayd looga jeedo macnuhu maaha ee waxaa looga jeedaa wawajadaka daallan wuxuu ilaahay kugu ogaa inaad markaa tafaasiisha axkaamta shareecada iyo diinta inaanad garanaynin dalaalka markan waxaa looga jeedaa khaflo aanu marka waxa weeye aqoon u lahayn oo aanu markaa dhaadayn yani tafaasiisha axkaamtaas ilow shi'ahaba dalaal lagu magacaabay ya an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra ilow shiihi waa nooc dalaal ah bimacnaa khaflada inuu shaygii xasuusan yahay uu ruuxu ka haafil noqdaa dalaal lagu ilaaqay an tadila ixdaahuma ay an tansa watakful waxaa addaynaya maa dalla saaxibukum wamaa hawaa ilaahay wuxuu idhi ma lumin saaxiibkiin wamaa hawaa hawaaye iyo baadina kuma dhicin marka diin ahaan markaa marnaba nebigu sala allahu alayh wasalam midu u lumay saasaynay u ahayd marka almuhim riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroray wa ana min almuslimiin agsarka culammadu waxay yidhahdeen innagu waxaynu odhanaynaa wa ana min almuslimiin waayo inagu haddaynu dikrigan akhrino ummadda kamaynaan islaamnimo horreyn marka sidaas aawadeed wa ana awal muslimiin odhan mayne wa ana min almuslimiin baan odhanna bacdu ahlicilmi oo yidhi musaaraca looga jeedaa iyo deg deg ee awaliyadu muraadka looga jeedaa ma aha inuu ka horreeyey waa jiraan waana sida sheekh albani markaa uu maray laakiin sida jumhuurku mareen ayaa fiican sida jumhuurku mareen baa sii fiican weliba iyaday jirto riwaayaadka qaarkood oo sidan ku soo aroortay ducadan istiftaaxan dadka qaarkood baa akhriya laakiin ma dhammaystiraan inta yare hore keliya ay akhriyaan waxaana dhici karta ruux hadduu is yidhahdo akhri inaanu ka wada gaadhsiin karin marka istiftaaxyada kooban baa ka fiican waxaaba dhici karta dadka qaar inay wada xafidsanayn ama inaynay ka wada gaadhsiin karin marka kuwaa laga gaadhsiin karayo la wada akhrinayo iyagoo dhammaystiran ayaa markaa fiican markaa in la akhriyo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen mawdica nebigu ku akhriyey waxay ahayd salaat lleyl culamo mutacadidaa sidaas yadaatay laakiin xadiiska riwaayaadkiisa markii la baadhay salaatuleyl inay tahay ma sugna marka waxay daahir ku tahay inay faral tahay istiftaaxuna wuxuu koobsanayaa umuuro badan oo tawxiid leh oo ammaan leh oo ictiraaf dembigii la qiranayo leh oo baryo ilaahay la baryaayo leh yani waxa weeye ayuu koobsanaya marka ducooyin badanoo cajiiba ku jira allaahuma rabba jibraa'iila wa mikaa'iila wa israafiila istiftaax kale wuxuu nebigu sala allahu aleyh wasalam akhrin jiray khaasatan weliba qiyaamu leylka markuu habeenkii salaadda u kaco wuxuu ku akhrin jiray allaahumma ilaahayow rabba jabraa'iila ama jibraa'iila luqaad baa iskaga bannaaneen jibriil kii uu rabbiga ahaayo wa mikaa'iila iyo mikaa'iil kii uu rabbiga ahaayo wa israafiila iyo israafiil kii uu rabbiga ahaayo waa saddex malag oo malaa'igta ugu fadli badan faatira asamaawaati walard cirarkiiyo dhulka kii abuurayow ay yaa faatira asamaawaati waalardi yaa rabba jibraa'iila yani waxa weeye yaadii xarfunidaaga ahayd ba xadfan calima alghaybi waashahaada waxa qarsoon iyo waxa muuqdaba kii u cilmiga lahaayo anta taxkumu bayna cibaadika adigu waxaad kala xukumaysaa addoommadaada dhexdooda fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay ahaayeen qaar isku khilaafa baad kala xukumaysaa ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik ihdinii ihanuuni lima khtulifa fiihi kii laysku khilaafay igu hanuuni lima khtulifa fiihi kii laysku khilaafay igu hanuuni oo min alxaqi xaalu xaq ahaaday biidnika idankaaga igu hanuuni iyo ogolaanshahaaga igu hanuuni biidnika waxay ku tacaluqdaa ihdini marka waxay noqonaysaa min qabiili tawasul innaka adigu tahdii waad hanuuninaysaa man tashaa'u kaad doonto ilaa siraatin mustaqiim wadda toosan intii ka ahaatay ayaad ku hanuuninaysaa xadiiskanna waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka waxay ka mid tahay adkaarta istiftaaxa ee la odhanayo salaadaha hortooda takbiirta dabadeed khaasatan qiyaamu leylka la odhanayo aal baa waxay ku saabsan tahay mu'adinka marka la ajiibaayo ma waxaad ajiibaysaa ka ugu horeeya mise mid walo addimaba waad ka daba ajiibaysa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen haddii markaa masaajidda ay tacadudaan oo midba mar addimo oo isku mar ayna dhicin waxaad samaynaysaa inaad mid walba ajiibto ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa ku filan mid ahaan inaad ajiibtaa ku filan hadaad mid ajiibto isla salaaddii un mar haddii lala addimayo oo isla salaaddii uun adaankanna ku saabsan yahay ijaabadaad mid ajiibtay baa ku filan labada weji adigu culammadu qaarba mid bay mareen waxaana dhici karta haddii waxa weeye dee masaajiddii ay aad u fara badan yihiin mikrofoonnadina aad u dhaadheer yihiin haddii la yidhahdo mid walba ha la ajiibana inuu xaraj ka imanayo waxaa dhici karta masaajidda fara badan inuu maqlaayo marka ixtimaal baana dee arrin ku jiro dee waagii hore mikrofoonnadan dhaadheer markaa waxba ma jirin waxaa dhici kari lahayd inuu dee waxaweye masjiduun marka inuu ruuxu maqlo codkiisa caadiga maadaamuu ku addimayo masaajidduna aynay sidan isugu dhadhoweyn sida markaa daahirka ahayd saasay ahayd marka insha allah haddii markaa mid la ajiibo waxay noqonaysaa kifaaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk